bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsli اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu ihami اlاضiraab can aayaati اlkitaab lisheykh اlcalaama moxamed amin الshanqiiti caleyh raxmat اllah waxaan darsigani waa kii toddobiyo tobnaad waxaana soo gaadhnay qowluhu tacaala fi suurati ali cimraan walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adila walaqad nasarakum allahu alla waa idiin hiiliyey waa idiin gargaaray bibadrin beder buu alla idinku gargaaro idinku hiiliyey walxaal antum idinku adilatun aad tihiin kuwa yar ayadda wuxuu ishkaalka uu doonaya sheekhu inuu bixiyo wax weeye waxaa lagu tilmaamay maalintii beder inay muuminiintu adillo ahaayeen adiladuna waa jamcu daliil daliilkana luqada waxaa lagu yidhaahdaa midka xaqiran ayaa lagu dhahay sidaa hadday noqoto aayad kale alla wuxuu muminiinta ku tilmaamay inay casisin yihiin walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin marka muminku inuu casiis yahay halkanna waxaa la yidhi wa antum adilla see isu waafaqaysaa way marka labadaasuu rabaa inuu iswaafajiyo wasafa allahu alla wuu sifeeyey almuminiina muminiinta fii hadihi alaayati aayaddan wuxuu ku sifeeyey oo ku tilmaamay bikownihim ahaanshahooda adillatan ay yihiin xaala nasrihi markuu u gargaarayay lahum iyaga bibadrin markuu ugu gargaarayay bader markuu ugu hiilinayay inay adillo ahaayeen buu alla ku sifeeyey waqad jaa waxaa yimid xaqiiqee fii aayatin ukhraa aayad kalena waxaa ku yimid wasfuhu alla sifayntiisa tacaala sarreeya lahum iyaga uu ku sifeeyey bi lahum alciza inay iyagu cizada iyo sharafka iyo karaamada leeyihiin wa hiya aayaddaasina qowluhu tacaala weeye walilaahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniin ilaahay keligii bay u sugnaatay cizadii awoodu iyo rasuulkiisa iyo muminiinta rasuulkiisay usugnaatay sugnaatay iyo muminiinta walaa yakhfaa ma qarsoona maa bayna alcizati waadillati min altanaafi waatadaad ah, yani dulinimada iyo ciziga waxa u dhaxeeya ama ka dhaxeeya oo isdiidada ah iyo iska horimaadka ah ma qarsoono way macnaa bimacnaa waa laba kelimo oo cagsi isu ah xagga macnaha yani waxa weeyaan daliil lidkiisu waxa wey waa casiis dilada cagsigeeduna waa ciza marka waa laba isdiidaya oo hal ruux hal mar ruuxa laguma sifayn karo inuu yahay casiiz haddana uu daliil yahay leanna way isdiidaysaa wayna iska hor imaanaysaa ma qarsoon arintaas walaa yakfaa ma qarsoona maa bayna alcizati waadilla labadaa kelimo waxa u dhexeeya oo min atanaafi isdiidida ah watadaad iyo iska horimaada jawaabtu maxay noqonaysaa marka waljawaabu jawaabtu daahirun waa mid muuqato wey wa huwa jawaabku waxa weeye anna macnaa wasfihim bidillaah sifaynta dullinimada lagu sifeeye macnaheedu waxa weeye huwa isagu qilatu cadadihim tiradooda yar waaye wa cudadihim iyo hubkooda waxay wataan ayb yowma badrin maalintii bader marka lagama wado walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla shakhsiyan baad dad dullaysan ahaydeen maaha ee waxaa laga wadaa tiradiinnuna way yarayd hubka iyo waxaad ku hubaysantihiin aad wadataanna iyo qalabkana wuu yaraa taasaa laga wadaa antum adilla ayb wa huwa isagu waxa weye jawaabku ana macnaa wasfihim sifayntooda macnaheeda bidillati lagu sifeeyo huwa macnahaasi waxaweye qilatu cadadihim tiradoodoo yar wa cudadihim iyo qalabkay wataan cudada wax weyaan waa yani waxa uu ruuxu wato hubka iyo wixii la mida ayb yowma badrin maalintii bader wa qowluhu tacaala ilaahay odhahdiisa uu yihi lilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniinana nasala waxay soo degtay fii haswati lmuraysiic wa hiya ghaswatu bani lmustaliq waay duulaankaasay soo degtay sanadkii shanaad miyuu dhacay miyay dhacday mise sanadkii lixaad mise sanadkii afraad mu'arikiintu way isku khilaafsan yihiin waxaadna moodaa inay xoog badan tahay inay dhacday sanadkii shanaad ayb marka sanadkii shanaad waa bacda ghaswat alkhandaq soo ma xilli muslimiintu xoogeysteen oo nabigu yihi sal alla lay wasalam muxuu ahaaye alyowma naqzuuhum alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna yani hadda wixii ka dambeey annagaa ku duulayna nagu soo duuli maayaan yani kafadi baa isrogtay xili marka muslimiintu ay xoogeysteen bay soo degaysaa midani marka waqowluhu tacaala walilaahi alcizatu walirasuuli walilmuminiina nazla waxay soo degtay qowlkaasi wuxuu soo degay fii ghaswati lmuraysiic wahiya ghaswatu bani lmustaliq wadalika kaasina bacda an qawiyat markay xoogeysatay bay ahayd shawkatu lmuslimiina muslimiinta awoodooda oo wakahura uu batay cadadhum tiradoodu iyo wacudaduhum iyo qalabkooduba uu batay ayb marka waxaa la sifaynaya waxa waaye waa tirada iyo oo marna lagu tilmaamayo cizada lagu tilmaamayo marna dilada lagu tilmaamayo waa tirada iyo iyo qalabka hubka iyo wixii lamida ee iyaga ashkaastooda ma iyaga ashkaastooda muminka ama ha laga xoog bato ama yaa laga xoog mar walbaba iimaankaas sababtiisu casiis ku yahay taa midda laga hadlayo maaha marka ayb wuxuu yidhi marka maca ana alcizata wadillata hadana waa waj kale ana alcizata iyo wadillata yumkinu waxaa suurtagal ah jamcu kulmin baynahuma dhexdooda la kulmiyo biictibaarin aakhar firo kale dhinac kale marka laga feeriyo waxa suurtagala ah inay dilada iyo cizadu isu imaan karaan oo la jamcin karayo si kale lagu jamcin karayo sidee weeye wa kaasi waxa weeye jamcaasi ana dillata biictibaari xaali lmuslimiin bay ahaatay marka lagu sifeeyey biictibaari xaali lmuslimiina muslimiinta xaalkooda markii la fiiriyo waay oo min qilati alcadadi tirada yaraanteeda waalcudadi iyo qalabka yaraantiisa dhankaa marka laga fiiriyo yaa dillo lagu sifeeyey waalcizata wa ana alcizata cizaduna biictibaari nasri illaah marka la fiiriyo weye dhanka ilaahay inuu u hiiliyey wa tacyiidii xoojintiisa iyo ilaahay xoojintiisa markii dhankaa la fiiriyana waa acizo waaye bimacnaa wuxuu leeyahay laba dhinac laba dhinac baa arrinta laga fiiriya laba jihay leedahay laba ictibaar marka laga fiiriyo dhanka ilaahay ballanqaadka uu siiyo nusrada iyo hiilinta iyo xoojintiisana waxaa lagu sifaynayaa inay yihiin aciza marka laga fiiriyo iyaga tabartooda tiradooda iyo tabartooda iyo qalabkooda inuu yaryahay dhankaa marka laga fiiriyana waxaa lagu sifaynayaa adilla taa macnaheedu marka wax weeyaan waa laba jihoo kala duwan bay sifadu u dhacaysaa saas way macanaha ayb wahuwa ana dilata bictibaari xaali lmuslimiina oo min qilati alcadadi walcudud waay walcizatuna bictibaari nasr illahi wa ta'yiidih kama yushiiru ilaa hada qowluhu tacala siduu ishaarayo wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaasu faawaakum waayadakum binasrihi wadkuruu xusa oo xusuusa id waqti antum idinku qaliilun adah idin kuwa yar kuwa yar aad tihiin mustadcafuuna oo la daciifsado fil ardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado takhaafuuna aad ka baqaysaan an yatakhatafakum inay kala dafaan annaasu dadku dhankaa marka laga fiiriyo markaas soo ah, waa dad tabar yar awood lahayn tiro yar muxuu ahay la daciifsanayo baqdin ku jira in la kala dafo dhankaa marka laga fiiriyo waxaa lagu sifayn karaa inay yihiin adila min hadi alxayiya bihada اlictibaar ayb faawaakum markaasuu alla idin dumay waayadakum wuu idin xoojiyey binasrihina wuu idinku xoojiyey dhankaa marka laga fiiriyana waxay noqonayaan aiza saas marka marka waxa weya waa bictibaarayn wa qowluhu walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adila faina zamaana alxaali xaalka zamanka yani xaalka zamanka huwa zamaanu caamiliha saas manaa yani waxa weeyaan zamanka sidiisaba xaalka uu qaato waa ruuxa ku dhex jira ee wax samaynaya xaalkiisa unbuu zamanku qaadanaya zamanka sifada la siinayo bimacnaa waxa waa saaxibkiisa saaxibulzaman ayaa iskale wey macnaa fa zamaanu nasri zamanka ilaahay u hiiliya muminiinta huwa zamaanu kownihim ha fa zamaanu nasri huwa zamaanu kownihim adillah saamuu idin qore fa zamaanu nasri hiilada zamankeeda huwa isagu zamaanu kowni marka loo hiilinayo huwa zamaanu kownihim waa marka ay yihiin adilatan maray adilo bay hiilada ilaahay timid wey macnaa fa dahara marka waxaa muuqday wasfa e- adilati dilada dulinimada sifayntooda biictibaarin dhinac markii dhinac laga fiiriyo wa wasfa annasri waalcizati hiilo ilaahay iyo awood in lagu sifeeyana biictibaarin aakhara fiiro kalay ahaatay fanfakat marka waxaa kala fakatay aljihatu jihadii baa kala fakatay waalcilmu cinda allahi tacaala macanaa waxaa laga wadaa shayga waxaa laga wadaa waxaa laga yaabaa in laba jiho iyo ka badan uu leeyahay jihooyinkaana jiho walba ay xugum leedahay jihadan marka xugumka la siiyey iyo ictibaartan xugumka lagu siiyey kama hor imaanayo biictibaarin aakhara xugum lagu siiyey iskama hor imaanayaan in dhinac laga ammaanaa dhici karta dhinacna muxuu ahay laga saas way macnaha badan baana sidaa ku imaanaysa ayib maalan eh, waxaa ka mid ah haweenaydii waxay xajiday maxram la-aan xajkeedu maasaxaya waa saxaya ayb safarkeeduna waa xaraam fi aanin waaxid ayaa waxaad ku tilmaantay inay xaaraanna tahay waajibna gudanaysa kayf lianna aljiha munfaka soo ma aljiha munfaka xagga safarka marka la fiiriyana ictibaar waayo xagga waajibkan ay gudato shuruuddiisii ay kamishayna waa jiho kale ictibaar aakhar waa bi hada اlictibaar صaxiix wa bi hada اlictibaar aaima somaalt marka laba dhinac waa ruux dhinacna waa ka ficnaana dhinacna waa ka xumaan dhinaca marka hadii laga ammaano dhinacna muxuu ahay laga eedeeyo labada dhinac way kala duwan yihiin sidaasaa marka yaa laga wadaa wاlcilmu cind allah ayb qowluhu tacaala id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabukum bialaaati aalaafi min almalaa'ikati munzaliin bala in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin ayb id taquulu markii aada lahayd aayaddii horey ku xidhnayd walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adila fattaquu llaha lacalakum tashkuruun soo maahayn id taquulu lilmuminiin aayatukaxitid waqti taquulu aad lahayd nebi maxamedoo lilmuminiina muminiinta markaad ku dhahaysay alan yakfiyakum yaysan idinku fillayn an yumidakum inuu idiin siyaadiyo rabbukum inuu rabbi tabaaraka watacala idinku hiiliyo bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaaikati malaaigta ka mid ayb madad iyo cawn iyo kaalmo inuu ilahay idinku bialaaati aalaafin oo min almalaa'ikati kamida mida kuwaasoo munzaliina la soo dejiye balaa iskaba dhaafay in tasbiru haddaad sabirtaan oo watattaquu allaad ka baqdaan oo waya'tuukum aydin idin yimaadaan min fawrihim degdegooda yani orodkan ay idinku yimaadaan yumdidkum rabbukum hada ee kan yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin alla wuxuu idin siyaadinaya idinku hilinaya shan kun meeshaasaa wuxuu doonayaa marka inuu e, ka hadlo halkan alla tabaaraka wa tacaala ballanqaadka uu siiyo muminiinta malaa'igta loogu hiilinayo waa saddex kun sooma shan kunna way gaari kartaa bishartin sooma saddexda kun waxaa la yidhi so idinkuma filla ilaahay saddex kun oo malaa'igta ka mid oo la soo dejinayo inuu idinku hiiliyo taa iska badaayay baa layidhi haddaad sabirtaan oo alla ka baqdaanoo degdegan hadda xaaladan aad ku jirtaan aad isku heshaan gaaladana alla tabaaraka wa tacaala shan kun buuba idin siinayaaba shan kunoo malaa'iga baa laydinku hiilinaya ayb halkaasi marka waa saddex kun iyo shan kun suurat lanfaal baa waxaa haddana ku imaanaysa kun ayb waxaa laga hadlayana suurat lanfaal waxay ka hadlaysay dagaalkii bader soo ma dagaalkii bader bay ka hadlaysay halkanna beder baa laga hadlaya waa sidaa marka la yidhaahdo wa in beder laga hadlayo halkana maxaa daliilu ah aayadda ka horaysa ah, walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adila faataquu allaha lacalakum tashkuruun id taquulu lilmuminiin marka isla bedertii waaye beder iyadoo laga hadlayo ayaa hadana mar waxaa laga dhigay malaa'igta gurmadka ku timid saddex kun mar waxaa laga dhigay shan kun marna waxaa laga dhigay kun say isu waafaqaysaaway marka taasuu ka hadlay hadihi laayatu aayadani tadulu waxay kutusaysaa buu yidhi calaa ana almadada gurmadka oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida yowma badrin min alaaati aalaafin inuu ahaa saddex kun ka bilaabanayay ilaa hamsati aalaafin ilaa shan kun uu waqad dakara alla wuxuu sheegay tacaala koray fii suurati alanfaalna wuxuu ku sheegay anna hada almadada gurmadkani alfun inuu ku yahay biqowlihi buu ku sheegay id tastakiiduuna rabbakum markaad rabbigiin gargaar weydiisanayseen fastajaaba lakum markaasuu idinka yeelay oo wuxuu idinka ajibay annii anigu mumidukum mid mxu ah, idinku hiilinayaan ah bialfin kun oo min almalaaikati malaaigta ka oo isdaba jooga ayb ama murda fiina lasdabageliyey isdaba joog yani waxa weye isdaba socod seebaa loo jawaabaya marka waljawaabu waxa weye can haada laga jawaabo min wajhayni laba weji bay ahaatee alawalu wejiga hore waxa weeye annahu alla wacadahum wuxuu u yaboohay bialfin markii hore markii hore bialfin buu u yaboohay awalan markii hore oo suurata alanfaal ballanqaadku markii hore kun buu ahaa uma markaa kadib saarat waxay ahaatay alaaata aalaafin saddex kun bay markii hore kun ahayd waa la siyaadiyey marka hadana saddex kun baa laga dhigay uma markaa kadib saarad haddana waxay noqotay khamsatan an yani waxa weye shan kun noqdeen marka waxay ahayd gurmad kolba la siyaadinayo kun ku bilowday suu u siyaadayana markii dambe shan kun gaadhay warkaasi war cad soo ma kamaa fi hadihi alaaya sida ayadan ku sugan yacni saddexda kun iyo shanta kun ayadan ali cimraan bay ku sugan yihiin kunkuna wuxuu ku sugan yahay aayadda kale suurat lanfaal wejiga koobaad kaas waay wejiga koobaad kaa isaga ogow ishkaalku wuxuu imaanayaa sideedaba marka la yidhaahdo labada aayadoodba waxay ku saabsan yihiin yani qaswad badar haddii la kala duwo ishkaalma imaanayso tilmaami doono alwajhu thaani wejiga labaad waxa weeye ana aayat alanfaali aayadda suurat lanfaal ku jirta kunka sheegtay lam taqtasir mayna ku gaabsanin cala allfi kun kaliya kumayna gaabsanin bal iskaba dhaafay ashaarad waxay tilmaantay ila ziyaadati ziyaadada almadkuurati ee la sheegay fii ali cimraan lagu sheegay aayaddu su-aalafaal ku jirtaay kun intay tiri aamusin bal waxay tilmaantay inay kunka ziyaada jirto oo xaggay ku sheegtay murdifiin soo maa walaa siyamaa gooni ahaan gaar ahaan fi qiraati naafic oo ah bialfin min almalaa'ikati murdafiin ayb murdafiin bifatxi daal daalkoo la kordhigo calaa siiqati lmafcuul marka wuxuu noqonayaa yani mafcuul ayb marka murdafina oo muxuu noqonaya marka lianna macnaa murdafina wuxuu noqonayaa matbuuciin oo la raacsan yahay la raaciyey dheh biqayrihim qayrkood la raaciyey murdafiina waa kun laakiin murdafiina waa kuwo laga daba keenayo la raacinayo kuwo kale biqayrihim kuwa kale laga daba keeni doono tiradoodana waxaa sheegtay eh, suurat ali cimraan baa markaa sheegtay oo inay saddex kun ahaayeen kadibna shan kun noqdeen ayb wa haadaa kaas huwa isaga ayaa alxaqu xaqa ah sida saxda ah sidaas waay in la yidhaahdo aayadda muxuu ahay ku jirtaa suuratu alanfaalna tiradan siyaadadaa way tilmaantay suuratu ali cimraanna tiradii unbay sii caddaysa sidaasi ayaa xaqa buu leeyahy wa amaa calaa man qaala cidda tidhi calaa man qaala calaa qowli man qaala markaan qabanno ciddii sidan tidhi qowlkiisa ina almadada almadkuura gurmadka la sheegay fii aali cimraan fii yowmi uxudin buu ahaaday waalmadkuura midka la sheegay fi lanfaalina fii yowmi badrin buu ahaaday fala ishkaala calaa qowlihi kaa isaga ruuxii sidaa yidhi oo sidaa labada ayadood ku kala fasiray hadalkiisa wax ishkaala kuma jira marka ayb ilaa na fii ailaa ana ghaswata uxudin haswadii duulaankii uxud lam yati ma imaanin fiihaa dhexdeeda madadun oo min almalaaikati malaaigta ka mida ayb bimacnaa haddii la yidhaahdo Eh, ali cimraan aayaadkeeduna waxay ku saabsan yihiin uxud amfaalna waxay ku saabsan tahay beder oo sidaa la kala yidhaahdo ishkaal ah waxaa imaanaya maalintii uxud malaa'igtu ma imaanin ma dagaalamin see la yeelaa way marka taasuu ka jawaabaya laakiin malaa'igtu ma imaanin maalinkaa isaga ah oo badar muxuuaha dagaalkii uxud kama soo qeybgelin marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla aayaddaasi waa aayad lasoo dhexgeliyey iyadoo laga hadlayo qisadii uxud marka sidii qisadii uxud loo waday baa ilaahay wuxuu soo dhegexgeliyey xusuusin uu xusuusinayo hiiladii bader loo hiiliyey kadib aayaddaasoo xusuusin a ah markii la soo dhexgeliyey ayaa markaaba haddana waxaa loo noqday ya uxud baa loo noqday sidaas daraaddeed aayaadkan hadda aynu dul joognaay waxay ku saabsan yihin uxud bay ku saabsan halka aayadii ali cimraan ku jirtay beder ku saabsan waa aayadda hore kadibna qisadu say ku socotay oo uxud a ah dib loogu noqday aayaadkan marka uxud bay ku saabsan yihiin sidaa la yidhahdo marka uxud malaaigi ma imaanine seebaa loogu ambaaraya ayadahan loogu fasiraya kaasuu ka jawaabaya waljawaabu waxa weeye ana ityaana almadadi gurmadka imaanshahooda malaa'igta gurmadka fiiha uxud ay yimaadaan cala alqowli bihi haddiiba la dhahaba haddiiba la dhahaba oo madhabka la qabtaba mashruuun wuxuu ku shardiyeysan yahay bisabri sabir bua shardi u ahayd wataqwa iyo alla ka cabsi fii qowlihi tacaala ah yani wuxuu doonaya inuu ku yidhaahdo haddiiba hadalkaa la yidhaahdo sax malaa'ig ma imaanin gurmad ma imaanin waxaan leenahay waxay u imaan waayeen malaa'igtu inay uxud ka soo qayb gasho shardigaa ku xidhnaa shardigaasi wuxuu ahaa inay sabraan allana ka baqaan ayb sida aayaddani tilmaamayso balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafi min almalaa'ikati musawimiin marka haddaad sabirtaan baa layidhi alla ka baqdaan degdeganna aad isku heshaan oo idinku yimaadaan markaa shan kun buu ilaahay oo gurmadoo ciidanoo idinsimalaa'igaa laydiin soo diray oo laydin siinaya way macnaa markaasuu wuxuu yidhi walammaa lam yasbiruu markayna sabrin oo wayattaquu aynan cabsanin lam ya'ti almadadu marka gurmadkii malaa'igtu ma imaanin ayib bimacnaa wax weeyaan dhacday soo alla ka cabsi la-aanta iyo sabir la-aanta laga hadlayo waxa weye waa mukhaalafadii ay saxaabada qaar ka mida sameeyeen ee jabka keentay ya taa waay marka taa weye qur-aankuna waa ka hadlay aayaadku ka hadleen markay marka sabri waayeenoo shuruudii ku xidhnayd madadka la waayey malaaigtu saasay ku imaan weyde ayb wa hadii la yidhaahdo mayna imaanin oo uxud malaaig kama soo qeybgelen ayb whada kani qowlu mujaahid weeye wcikrimata wاضaxaak wالzuhri wamuusa bni cuqbata wagayrihim qalahu bnu kaiir sidaasi waxaa yidhi in ay madadkaasi maalinta uxud inuu mashruud ahaa shardigiina la oofin waayey sidaana ay ku imaan weyday malaa'igtii gurmadka ahayd madhabka iyo tafsiirka waxaa qaba aimadaa salafka ridwan ullahi calayhim waraximahum jamiican qalahu bnu kaiir baa sidaa usoo guuriyey oo sidaa u sheegay ayb laakiin waxaa sugan inay malaa'igtu timid dagaalkii uxud inay yimaadeen way sugan tahay oo nabiga sal lla lay ay difaaceen ayagoo waliba bini aadan u eg inay nabiga garab taagnaayeen oo difaacayeen markay xaaladu adkaato nabigu buurta uxud uu gadaal u galay inay difaacayeen way sugan tahay ayb qowluhu tacaala faataabakum haman bihamin likay la taxzanuu cala ma faatakum wala ma asaabakum ayb hay-addanina wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo sheekhu ku ishkaal bixiyo aayad kaleeto oo hadda ay toos isaga imaanayaan muuse sheegin laakiin macno si kumoodsiinaya ee eh, muxuu ahaayey eh, macno yani wax weeyaan eh, laga fahmi karayo ama si khalada loo fahmi karayo ayuu doonayaa inuu caddeeyo kaasina wax weeyaan fa ahaabakum alla waa idin abaalmariyey hamman buu idinku abaalmariyey murug oo bihammin murug kaleeto kor saaran maxaa murugta laydinku abaalmariyey likay laa taxsanuu saydaan u murgin calaa maa faatakum wixii idinka tegey oo idin dhaafay korkiisa oo haniimadii iyo guushii idin dhaaftay walaa maa asaabakum iyo wixii idin asiibay toona oo layntii iyo dhaawacii iyo dhibkii soo gaadhaya labadaa midna inaydan ka murgin ishkaalka uu doonay sheekhu inuu bixiyo waxa waaye ami baa ilaahay ku abaalmariyey amigu waa walbahaarka ama murugta marka ami baa laydinku abaalmariyey amiga waxaa laydinku abaalmariyey saydaan u murgin tayib murugtu maxay keentaa ya murugtu murug bay keentaa laakiin murugtu murug la-aan ma keento soo ma marka murug baa laydinku abaalmariyey si aydaan u murgin kif ya si aad u murugtaanba soo maaha marka saydaan u murkin baa murug laydinku abaalmariyay say ku suuroobi kartaabuu leeyahy marka ilaan waxa weye murugtu murug bay sabab u tahay ee cadamka uma aha cadamul muxuu ahaaye sabab uma noqoto taasuu ishkaal bixinaya qowluhu tacaala fa ataabakum haman bihammin ay haman calaa hammin sidaa lagu fasiraa oo yani ba'da ku jirta bihammin inay tahay bimacnaa calaa oo waxay noqonaysaa murug murug kale dul saaran murugooyin isdul saaran ayb aw amase aaabakum wuxuu idinku abaalmariyey amman bisababi hammikum murugtiinna sababteeda rasuulallaahi murgintiinna dheh bisababi hammikum murgintiinna sababteeda rasuulallaahi aada murgiseen bicisyaani amrihi amarkiisood caasideen sababtiisana aad ku murgiseen ayib waxay noqonaysaa marka faataabakum hamman murug buu ilaahay idinku abaalmariyey bihammin murgin sababteed murugta laydin marinayo waxay ku timid murgin sababteed aada nebiga murgiseen sabab u noqoteen inuu nebigu murgo ayb oo muxuu murgay bimacnaa markaad khilaafteen oo amarkiisii jebiseen murugtaa nebigu murgay ayaa waxaa ka dhalatay idinkana ilaahay idinku abaalmariyo inaad murugtaan cuquubo way marka sidaasi ama taa haldamba ha lagu fasiro ama tan hore ha lagu fasiro labadaba waa lagu fasira ayb <clears throat> marka bisababi amikum amikum yani waxa weeyaan hamigu soo kumta ku jirtaay marka waa masterun mudaafun lifaacilihi saasay marka noqonaysa mafcuulkuna wuxuu noqonayaa rasuulallahi ayb wlmunaasibu lihada alami aata marka ishkaalka wlmunaasibu sida munaasibka ku a lihada alami bixasabi maa yasbiqu dihnu yani fahamka iyo maskaxda iyo dihniga sida uu soo degdegsanaya waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo likay taxzanuu si aad u murugtaan taasaa munaasib ku ah qamigan waxaa munaasib ku ah sida fahmiga usoo degdegaysaay in la yidhaahdo murug baa laydinku abaalmariyey likay taxzanuu si aad u murugtaan saasay ahaan lahayd wa amaa qowluu likay laa taxzanuu ya oo laa la raaciyo oo xusnigii la anfiyo hee fa huwa mushkilun waay waa arrin bushi ishkaal leh maxaa yeele liana alghamma sababun lilxusni waay xusniga iyo murugta ayuu sabab u yahay qamigu laa licadamihi ya xusniga la-aantii iyo cadamkiisa sabab mu ah saas murugtu murug bay sabab u noqotaaye murug la-aan sabab uma noqoto wa see looga jawaabaya wa waljawaabu can hada kan in laga jawaab min wjihim bay ahaatay alawalu wejiga hore waxa weeye ana qowlahu tacaala likay laa taxzanu mutacaliqun wuxuu ku xidhan yahay biqowlihi tacaala buu ku tacaluqaya walaqad cafaa cankum walaqad cafaa cankum aayadda ka horeysay ku timid soo ma id tusciduuna walaa talwuuna cala axadi warasuulu yadcuukum ya wtnaazactum fi اlamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuuna minkum man yuriid dunya wminkum man yuriid اlaakhira uma sarfakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadli cala lmuminiin id tusciduuna markaasa imaanaysa marka walaqad cafaa cankum aayadda tan ka horeysay ku timi ayb aayaddaa markay ku timi waxay leeyihin marka likay laa taxzanuu tacliilkaasi wuxuu ku xidhan yahay oo u noqonaya walaqad cafaa cankum walaqad cafaa wuu cafiyey alle cankum xaggiinna waa idin cafiyey maxaa laydin cafiyey likay laa taxsanuu saydaan u murgin soo warku iskama cad leanna haddii lagu cafiyo oo lagu saamaxo soo murug la-aan ma keento kaa waa caddahay marka warkaas wa calayhi kaa marka korkiisa la qabto falmacnaa waxa weeye macnuhu wuxuu noqonayaa annahu alla tacaala korahay cafaa waa ahaato xalaawatu cafwihi cafintiisa macaankeedu u noqdo tusiilu mid suulisa cankum xaggiinna maa naalakum wixii idin asiibay oo min hammi alqatli waljiraaxi murugtii ka dhalatay dilka iyo dhaawacyada middaa iyadaa wixii saasay idin gaadhay inay idinka zuuliso alle cafintiisa macaankeedu inuu idinka zuuliyo saas way macnaa wa fawti alhaniimati wixii gaadhay waaye waxyaalaha gaadhay baa la tirinaya maa naalakum wixii idin gaadhay oo min gami اlqatli wاljiraaxi wa fawti اlghaniimati wاldafari wاljazaci min shaacati ana nebi sal lay slam qatalahu lmushrikuun intaasoo waxyaalihii gaadhay waa waxyaalihii gaadhay weeyaan oo murugta lahaa oo qatligii dilkii ah jiraax waa dhaawacyadii iyo dhibaatadii soo gaadhay fawti lhaniimati haniimadii oo seegtay oo dhaaftay lanna markii hore waa kuwii ka adkaaday sooma markii hore way jabiyeen baa la haniimadii gaaladu ka carin oo bannaanka daadsan baa la bilaabay in la gurto haniimadii oo gacan gashay ayaa dib looga qabsaday markaas waxay noqonaysaa fawti alhaniima haniimadii oo dhaaftay wadafari iyo guushii oo dhaaftay wa fawti adafari waa guushii oo dhaaftay oo iyagana intay guushii heleen ba haddana dib uga noqotay waaljazaci iyo argagixi isagana ayb oo muxuu yahay isagana argagaxi ka dhashay min ishaacati ana nabiya sal ly sl qatalu mushrikuun markii la faafiyey in nebiga gaaladu dileen oo shaytaan iyo balaaya waxay faafiyeen nebi maxamed in la dilay sal lla alay marka ciidankii xoogaa moraal jab yimid murug badan baa dhalatay waa la isku dhex yaacay iyada ah iyadan argagixii ka dhashay intaasiba qamigay keeneen in ilaahay uu idinkaga qaado cafintaa uu idin cafiyey macaanka ka dhashay qalbigiinnu dareemay taas in laydinkaga zuuliyo waxyaalaha idin gaadhay ee la tiriyey macnaha ayb taa iyada ah waa weji weji waa kaas oo in la yidhaahdo likay laa taxsanuu waxayba ku xidhan tahay walaqad cafaa cankum waa daciif wejigaasi wejigaasi waa daciif oo alimaam abu xayaan ilandulusi iyo culimo kale oo mufasiriinta say leeyihiin waa daciif laba siba daciif buu ku horta waa daahir waa khilaafu daahiri nas qur-aanka daahirkiisa horta waa khilaafsan yahay kow waa midda labaade waxay leeyihin lituuli lfasli lianna kala faslintaa dheeraatay walaqad cafaa aayaddaasay ku jirtaa soo isla aayadda lafteeda waxbaa ka dambeeya yani waxaa ka cafaa cankum wallahu duu fadlin cala lmu'miniin id tusciduuna walaa tawluu cala axadin wاrasuulu yadcuukum fii uqhraakum faahaabakum haman biam markaasay imaanaysaa marka in yani mutacaliq iyo mutacalaqiisa fasli intaa leeg u dhexeeyo oo haddana wax qariinoo kutusaysa jir waxay leeyihin waa waa mxuu ahay waa arrin aan fiicnayn sidaas daraaddeed bay leeyihiin wejigan ama jawaabtani waa daciif lituuli اlfasli iyo wliannaha khilaafu aahir ayb alwajhu aani wejiga labaad waxa weeye ana macna alaayati aayadda macnaheedu waxa weeye annahu tacaala korahaya ammakum haada alama ammakum wuu idin murugsiiyey haada alhamma murugtan likay tatamaranuu sad ugu tababarataan calaa nawaa'ib اdahri zamanka masaa'ibtiis si aad ugu tababarataan ayb waa laydin tababaraya waay oo falaa yaxsulu markaa ma xasilay lakum idinka alxusnu murug fi lmustaqbali mustaqbalka yani waqtiga soo socda murug idinku dhici maysa waay lianna man ictaada ruuxii caadaystay alxawaaditha dhacdooyinka ruuxa caadaystay laa tuahiru ma saamaynayso calayhi korkiisa ma saamaynayso tan macnaheedu waxa weeye fa ahaabakum haman bihamin murugtan isa saaran buu ilaahay ayuu idin idinku abaalmariyey oo waxaanoo dhan baa idinku dhacay maxaa idinku dhacay waadinku dha waa laydin tababarayey waa laydin layliyey waxaa laydin layliyeyey mustaqbalka xawaadiistanoo kale ama ka daran baa dhici inayna marka murug idinku keenin ood adkaysi u yeelataan leanna ruuxu markuu dhacdooyin ad adag galo oo masaa'ib galo oo khataro badan galo dhacdooyinkii waxyaalaha dhacay adkaysi buu yeelanaya marka waxaa laydiin tababarayay oo murugtan iyo waxaan laydinku riday mustaqbalka kuwa soo socda inaad adkaysi u yeelataan saasaa laga wadaana waa waji waay ayb marka likay laa taxzanuu maxay noqonaysaa marka likay laa taxzanuu waxay ku dhacaysaa filmustaqbal kuwa soo socda sidaan uga murgin bay markanusoo murugi walbaharayna idinku keen ana macna alaayati waxa wey anahu tacaala korahay amakum hada alama wuu idin muruggeliyey murugtan likay tatamaranuu si aad ugu tababar qaadataan calaa nawaa'ib اdahri zamanka masaa'ibtiisa oo falaa yaxsulu ma xasili lakum idinka alxusnu fi lmustaqbal oo falaa yaxsula lana man ictaada cidda caadaysatay alxawaadia laa tu'airu calayhi ma saamaynayso ayb ibni aadamku sidaas waa ibnu biatiyo kolba xaaladaha uu maro ayaa bini aadamka shiila oo soo saara jawhartiisa soo saara bini aadamka hadduu nicmo iyo barwaaqo isaga koraaya yani waxa weyaan isaga dhan wuxuu noqonayaa daciif aan xamili karin wax yar ma xamili karo laakiin hadduu shadaa'ida la koro oo nolol adag ku koro oo makhaadir ku koro makhaadirtaa uu ku koray buu la qabsanaya waxyaalo badan marka wax weeye oo maraya waxay u noqonayaan kaanahu waxaan jirin oo kale alwajhu thaaliu wejiga saddexaad waxa weeye na laa ah. likay laa laada kayda ku jirtaay waslatun waa silatun kutubada qaar baa qoray ayb silatun watawkiid waxay dhahaan waa yacni xuruufta ay dhahaan markii laga hadlayo kutubta kale iyo hadallada kale waa xaraf zaa'ida la yidhaahdo qur-aanka marka laga hadlayo waa laga edabsadaa oo waa zaa'id lama yidhahda waxaa la dhahaa sila saas maana sila ama wasla sila wa tawkiid bay ku dhahayaan saas way marka laadani waa sila wa Ah, kutub gooniyaa jirto ka hadasha xuruuftan la yidhaahdo zawaaida ay qaarkood ku sheegeen silya tawkiid ay dhahaan qur dhexdiisa kuma jiro hal xaraf oon macno aan lahayn iska zaa'idahoo meesha iska yaalla maba dhexi kartaba sooma yacni xaraf meesha uu ku jiro aan waxba kordhinayn ya oo iska yaalla uun macquul maaha mma ku imaanaya qur kariimka wasayati alkalaamu wuu imaan doonaa inaan ka hadalno calaa ziyaadatiha ayb yani laada siyaadinteeda bishawaahidihi alcarabiya in sha allahu tacaala yani waxa weyaan shawaahid iyo adilo luqada carabiga ah yuu keeni doonaa insha alla kaga hadli doonaa insha allahu tacaala fi ljamci waxaan kaga hadli doonaa fi ljamci kulminta bayna qowlihi tacaala aan kulminayno laa uqsimu bihada albalad wa qowlihi wahada albalad alamiin labadaa aayadood markaan jamcinayno baan kaga hadli doonaa laadan ee xuruufta ku saabsan ziyaadinteeda halkaasaan kaga hadli doonaabu ayib labada ayood markaan jamcinayno labadaintaasuu kaga gaabsooday jawaabta laakiin waxaa jira wejiyo kale oo culimadu ay jawaabo kale ka bixiyaan baa jira likay laa taxzanuudaas ayb laakiin inta uu sheegu sheegay baan ku gaabsanayna bismi llahi raxmaan raxiim nisaa halkaasi suurat ali cimraan baa inoogu soo dhammaatay oo suuraddii labaad ya suuradii labaada ila suurat lfaatixa muusan waxba ka soo qaadin sooma ayb qowluhu tacaala fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida fain khiftum haddaad baqdaan anlaa tacdiluu inayd cadaalad samayn weydaan fawaaxidatan hal mid ku gaabsada ayb dumarkii ahaa la guursanaya w fankixuu maa taaba lakum min annisaai mahna waulaaa warubaac labalaba iyo saddex saddex iyo fain khiftum haddaad baqdaan allaa tacdilu inaad cadaalad samayn weydaan oo dumarkan faraha badan aad cadaalad u samayn weydaan fawaaxidatan hal mid ku gaabsada marka ayb ishkaal wuxuu meeshan doonayaa inuu ka hadlo ishkaal ah aayadda waxaa ka muuqata in dumar fara badan inta la guursado inta tabcan intay shareecadu tiraday ogolaatay haddana in cadaalad loo samayn karo aayad kalena waxay sheegtay inaan dumarkaba cadaalad loo samayn karin walan tastaicuu an tacdiluu bayna اnnisaai walow xarastum xataa haddaad si kasta u dadaashaan cadaaladba uma samayn kartaan tanina maxay leedahay fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida haddaad ka baqdaan inaad cadaalad samay weydaan bimacnaa waxaa laga fahmaya in cadaaladdu suurtagal tahay soo taana waxay leedahay suurtagalba ma haddaad dadaashaan xataa see laysu waafajinaya ayb hadihi alaayat alkariimatu aayaddani tadullu waxay kutusaysaa calaa ana alcadla bayna azawjaati cadaalad in loo sameeyo xaasaska dhexdooda mumkinun inay suurtagal waqad jaa waxaana yidhi fii aayatin uqra waxaa ku yimid yadullu waxa kutusaya calaa annahu isagu cadligaasi hayru mumkinin inuusan suurtagal ahayn wahiya iyaduna qowluhu tacaala waaye walan tastadiicuu an tacdiluu ma awoodi karta inaad cadaalad samaysaan bayna annisaai dumarka dhexdooda walow xarastum xataa haddaad dadaashaan si kasta haddaad u dadaashaan cadaalad uma samayn kartaa ayb marka waxa weye hal cadlu mumkin aw hayru mumkin labada ayadood mid doona daahirkeeda inuu mumkin yaha laga fahmi tanna waxay muujinaysaa waa hayru mumkin ayb waljawaabu can hada kaa jawaabtiisa waxa weeye ana loo sameeyo aladii cadligaasoo dakara allahu alla uu sheegay annahu isagu mumkinun inuu suurtagal yahay uu sheegay oo suuradda suuratunisaa lagu sheegay waxa weye huwa alcadlu waa cadaalad loogu cadaalad sameeyo fii tawfiyati alxuquuqi xuquuqda u dhammaystirideeda alsharciyati ee shareecadu ay u qarirtay xuquuqdii shareecadu u qarirtay xuquuqdaasoo si dhammaystiran loo siiyo cadaaladaasi noocaasi waa suurtagal middaa wey midda la leeyahay eh, in qiftum anlaa tacdiluu fawaaxida waa xuquuqday shareecadu u sheegtay waa oo maala maxaa ka mid a bimacnaa mabiidkii habeenkii in lala baryo habeenbariga in cadaalad loogu sameeyo masruufkii maalan marashadii maalan maskankii meeshii la degayay xuquuqda ay shareecadu sheegtay taas in si dhammaystiran cadaalad loogu sameeyo taasi waa suurtagal waana midda ayaddani ka hadlaysa ayb wlcadla cadliga cadaaladda annada horey ku cadfanta waa min baabi cadfi ljumal cala ljumal waay ayb wlcadla wa ana alcadla cadaalada aladii cadaaladaasoo dakara uu sheegay alleh annahu saw hayru mumkinin inuusan suurtagal ahayn inuusan mumkin ahayn cadaaladda uu ku sheegayna huwa isagu almusaawaatu waa simid dumarka in la simo filmaxabati inay lagu simo jacaylka waalmayli iyo iilashada alطabiiciyi ee dabiicigaah xoogaa inaad mid qalbigaagu yara iisho ama qalbigaagu mid ka mida jeclaado ood kala jeclaato middaa iyada ah awood uma lihin ma garat inaad labadoodoo isku si u jeclaato qalbigaaguna isku si ugu iisho middaa iyadaa si kasta haddaad u dadaashaan ma kari kartaan walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum limaada lianna quluubtu quluubta jacaylkeediiyo nacaybkeediiyo iilashadeediiyo ka iilashadeedu waxaynu awood u leenahay maaha sooma ma ina quluuba alcibaadi bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa marka adiga awooddeeda ma lihid asbaababay leedahay waxyaalaa keenaya adiga kaa baxsan oo qudradaada ka baxsan baa waxay keenayaan iilashada qalbiga iyo jacaylka ayb caruurtaada wada dhashay baad kala jeclaani soo maha saas weyaan ayb suurtagal maaha in loo simo lama kontroli karo waalcadl aladii dakarahu anahu hayru mumkin inuusan suurtagal ahayn midka uu alla ku sheegayna waxau walmusaawaatu fi lmaxabati waa inay sinnaadaan oo loo siimo fi lmaxabati iyo walmayli abiici maxaa yeele lianna hada kani inficaalun wey laa ficlun ah, yacni qalbiga jacaylkiisii iilashadaasi waa inficaal ee ficil maaha ficil iyo inficaal maxaa u dhexeeya ficilku waa addoonku wuxuu awoodu leeyahoo samaynaya inficaalkuna waa wax sabab ay keentay oo adiga oo aan awoodu lahayn dhashay waay saas w man alhiy alxaasila lilmuta'air can hayrihi bisababi ta'iir baa la waa hay-ad ka dhalata shay saameeya markuu yimaado ta'iirkaasi raadka ka dhasha ayaa waxaa la yidhaahdaa inficaal ficilkuna waa waxa ruuxu samaynaya waa ayib muaawacada afcaasha muaawacada ayuu dhowya maala waxaad leedahay kasartu eh, fankasara soo maa waan jabiyey wuu iska jabay waad jabisay markaasuu dana sii jabay jabiddaa dambe inficaal waay fal buu qaatay isagaa sii sameeyey aar sii dhashay waay marka waxa wey waxaa sii dhalanayaa adiga ma lihid awooddiisa ma lihid laakiin ficilka adiga kaa imaanaya xubnahaaga ka imaanayaad leedahay saas way macnaha ana hada inficaalu laa ficlun falaysa taxta qudrati اlbashar aadamaha iyo bini aadamka awooddiisa ma hoos yimaada marka wاlmaqsuudu waxa weeye ujeeddadu ana man kaana ruuxii ahaaday amyala mid iilasho badan biabci dabeeco ahaan ilaa ixda zawjaati xaasaskiisa midood ruuxa u iilasho badani falyataqi illaaha alla ha ka cabsado walyacdil cadaalad ha sameeyo fi lxuquuqi sharciyati xuquuqda shareecadu ay u dhigtay cadaalad ku sameeyo saas man walan tastadiicu an tacdiluu baynana saas waay kamaa yadullu calayhi sida uu kutusaya qowluhu tacaala falaa tamiiluu kula almayl meeshaa maxaa laga saaray bacd almayl maxaa la diiday kula almayl waxaa laga fahmayaa bacdulmayl inay bannaanta oo bacdulmaylkaas muxuu yahay waa wixii qudradaada ka baxsan ka isaga ah mukalaf kuma tihin laakiin kulla almayl oo xuquuqdii aad keri kartay inaad la iilataa ama mid u iilataa ama mid aad yani wax weeye aad cadaaladda ka tagtaa mid la diida wahada aljamcu jamca isagaa sidaa in lagu jamciyo ruya waxaa laga wariya macnaahu macnihiisa waxaa laga wariya can ibni cabaas wa cabiidata salmani waa ardaygii cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda taabici wey wmujaahid ibnu jabrin walxasan ibn abilxasan albasri wadaxaak ibnu musaaxim naqalahu waxaa soo guriyey canhum xaggooda ibnu kaiir baa soo guriyey fii tafsiiri qowlihi markuu fasirayay ilahay odhahdiisa uu yidhi walan tastadiicu an tacdiluu bayna الnisa aayadda markuu fasirayay buu soo guriyey warawaa wuxuu wariyey ibnu abi xaatim can ibni abi mulaykata wuxuu ka soo guriyey ana aayata walan tastadiicu an tacdiluu bayna الnisa ibn abi mulayka waa cabdulaahi ibni cubaydillaahi ibni abi mulayka taabici waa ayb saxaabo badan buu soo gaaray warawa abi xaatim wuxuu wariyey can ibni abi mulaykata wuxuu ka wariyey ana aayata walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa aayaddaa iyadii nasalad waxay ku soo degtay buu yidhi fii caaishata caaishay kusoo degtay caaishay kusoo degtay limaada lianna nabiya nebigu sal ly slm kaana wuxuu ahaa yamiilu mid u iisha ilayha xaggeeda biabci xagga dabeecadda yani qalbiga jacaylka qalbiga akara wax ka badan min hayrihaa dumarka kale xaggooda iyada cid dumar ka soo hadhay in ka badan buu nebigu iyada qalbi ahaan u marka iyadau kusoo degtay buu leh inuu nebigu caaisha u iilan jiray xagga qalbiga uu jeclaa oo dumarka ugu jeclaa taa iyadu adiladeedu waa waadix saxiixaynkii keyrkood ba axaadiista nebiga ku timi sal ly sheegaysa inuu caaisho ugu jeclaa taa way suganta amaa inay aayaddu kusoo degtay arintaa iyada ah aharkan sheegayaay oo ibnu abi mulayka waa mursal wlmursalu min anwaaci daciif soo ma lanna ibnu abi mulayka xilliga aayaadku soo degayaan ma joogo sooma ma waa taabici gadaal ka yimid cidda uu ka wariyeyna ma sheegin wabitaali waa mursal wlmursalu min anwac daciif cinda lmuxadiiin ayb warawaa wuxuu wariyey alimaamu axmed wa ahlu sunan waxay wariyeen can caaishata waxay ka wariyeen qaalad inay tidhi kaana wuxuu aha rasuululahi sal lay slm rasuulku waxa yaqsimu mid qaybiya bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdooda fayacdilu markaasuu cadaalad u samayn jiray uma markaa kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahumma allahyo haada kani qasmii waa qaybintaydii fii maa amliku waxaan milkiyo dhexdiisa aan qaybiyey wixii aan kari karay qaybintii aan qaybiyey wataa falaa talumnii allaw ha eedin oo haygu eedaynin fii maa shay tamliku adigu aad hanato oo walaa amliku aanan hananin yacnii wuxuu ka wadaa alqalba qalbiguu ka wadaa waxaanan adugu gacantaada ku jir oo anugu aanan awoodu lahayn rabbiu ha igu eedin hanaigu ciqaabin waay intahaa min ibni kaiir buu ku yidhi yacnii dhan ibnu kaiir buu ka soo guuriyey fii tafsiirihi ayb xadiidkaa dambe axmed iyo ahlu sunanku ay soo saareen xadiidi caaisha waa xadiis daciifa ah cala asaxiix saas w muxadisiinta qaar ka mida ah way way sugan wuu sugan yahay bay leedahin lakiin sida raajixa ah, waa xadiis daciifa ciladiisuna waxa weeyaan waa irsaal saas way macnaha xaakim iyo dahabi iyo ibnu inuu mursal yahay baa badan maxaa yeelay xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu culaya oo liman laba ninoo culculus ah ayaa waxaa khilaafay xamaad ibnu salama mid walbana gooni wuu uga xoog badan yahay xamaad ibnu salama xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama xamaad ibnu zayd baa xoog badan ismaaciil ibnu culaya iyo xamaad ibnu salamana xamaad ibnu waxaan u jeedaa ismaaciil baa xoog badan labadoodaa israacay oo xadiidka mursal ka dhigay can abi qilaaba oo taabiciya bay ka irsaaliyeen xamaad ibnu salmana wuxuu ka dhigay xadiid musnad ah oo aan mursal ahayn can abi qilaaba can marka sida xooga badan wax weeyaan inuu yahay ah, inuu yahay mursal saasaa xoog badan saan haddaba soo sheegnayna mursalku waa min anwaaci daciif cinda almuxadisiin saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaam اtirmidi abu zurcat arazi ibn abi xaatim sheekh albani walow sheekh albani kutubtiisa qaar ka mida wuxuu le waa jayid wuu sugayaa laakiin sida gadaal dambe uu maray waa inuu daciif yahay hada bilahi towfiq wsal اllahuma slm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem